الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين amا بعد fhada هو الشhريط السادس والستون min أشhرطة kitaaب رyاض الصالحيn للإmam أbي زكريا النwwي رضي الlه taعalى عnه ونfع اllh bه الmسلمين وybdأ hada الشhريط min الxadيiث رqم أف وخمسمية ستة وستين qala وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة qofka jecel in laga durkiyo naarta laga durkiyo oo janno la geliyo faltaatihi maniyatuhu geeridiisu haw timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir isaguna uu rumaysan yahay alle iyo maalinta dambe ee qiyaamaha ah waliyaati ila nnaasi dadkan ha ula yimaado ha kula dhaqmo ha kula mucaamaloodo alladii yuxibu an yu'taa ilayhi ku uu jecel yahay in lagula sameeyo in lagula dhaqdo oo marka wuxuu necab yahayna dadka ka daayo wuxuu dadku inay jecel yihiin dadku isagu jecel yahay dadka ula dhaqmaan dadka ula dhaqmo naftiisa ha ka qiyaaso rawahu muslim wahuwa bacdu xadiiثin طawiili sabaqa fi baabi طaacati wulaati اlumuur oo kusoo hormaray raqam sitmiya sita وasitiin oo usoo hormaray oo khudbadii cumar radi allahu canhu ee khudbadii u jeedin jiray oo ku bilaabi jiray nebi kastaba inay waajib ku ahayd inuu ummadiisa u sheego waxa ugu wanaagsan ee uu ogyahay ugana digo ummadiisa waxa xun ee u ogyahay khudbadaas ay ahayd yuu ku sheegay nebigu sal ly sl xadiiskaas oo xadiis dheer ahaa yuu sida aakhirkii ku yihi ugu dambaysay meesha ugu dambaysay weeyaan marka xadiiska marka isagoo dheer ayuu ka soo qabsaday iyuu inoo soo hormaray laakiin hadda waxa weeyaan isagoo gaaban buu sheegay bab النahyi can التabaغض والتaqaطuci والتadaabur reebidda la iska reebay isnecbaanshaha iyo isgoynta iyo kala jeedsiga qaala الlahu taعaalى inama اlmuؤminuuna إkhوة muؤminiintu waa un walaala sida walaalo wada dhashay oo kale weeyaan wax kale ma aha xasri baa marka inamaadaas la yidhaahayo xasru wuxuu sheegayaa shayga oo wax lagu koobo oo layidhaha waxaasunbuu ku koobay haanu dhaafsanayn marka mu'miniintu ma aha acdaa iyo ma aha iyo dad ajaanib iyo kale ah maahe waa dad walaalo oo sida dadka wada dhashay oo kale ah marka dadka kole hadday walaala yihiinna walaaluhu waa is-aanaystaan walaalnimadooda isku dexgeliyaan isku xidhiidhiyaan isku jeclaadaan sidaasi marka iyaguna waa inay noqdaan marnaba marka ma aha qofka muminkii kale walaalkiia inuu ajnabi iyo shisheeye iyo col iyo waxaas uu ka dhigto mid meesha soo gelaysa hadday yeelaanna walaaltinimadii ay gooyeen weeyaan wa qaala tacaala adilatin cala lmu'miniina acizatin cala alkaafiriin ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala lmu'miniina acizatin cala alkaafiriin caadu sidaasay ahaydoo alla subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ah iyuu wuxuu ku hadidayaa uu leeyahay haddii haddaad diintiinna ninkii ka gaalooba ee ka noqdow alla waxba kuma baahno oo dad kaa fiican buu alla keensanayaa oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa marka sifaadkoodii markuu sheegaya buu wuxuu alla yidhi dad sidaa buu keeni doonaa oo adillatin cala almu'miniin mu'miniinta kuwa u tawadoca u naxariis badan ah acizatin cala alkaafiriin gaaladana kuwa ku ad adag oo iska sarraysiiyo o iska weynaysiiyo oo aan marnaba aan u dulqaadanina u leexin ah wa qaala tacaala muxamedun rasuulu llah muxamed waa rasuulkii allah waladiina macahu kuwa isaga la jiraana ashidaau cala alkufaar gaalada kuwa ku daran oo ku ad adag weeyaan ruxamaau baynahum iyaga dhexdoodana su naxariista labada aayadoodba fiirisa isaga waafaqeen xaaladan sada isaga waafaqeen kuwa oo alle subxaanahu wa tacaala inuu keenayo uu ku hadidayna waxa weeyaan labadaa sifuu ka sheegay saxaabadii nebigana calayhi salaatu wasalaam ridwaan ullahi calayhim iyagana wuxuu ku ammaanay labadaa sifuu ku ammaanay marka waxaa laga rabaa labada dadka mu'miniinta ah labadaas sifo inay ku sifoobaan labadan aayadoodba marka waxay xadidayaan waxa lagu magacaabo alcalaaqaat adaakhiliya iyo alcalaaqaat khaarijiya dadka mu'miniinta se iyagu dhexdooda u dhaqmaayaanna waa walaalnimo iyo isu-naxariisad iyo isjeclaansho iyo istaageersi weeyaan siday ula dhaqmaayaan gaalada ula dhaqmaayaanna waa ad adkaan iyo muxuu ahay la dagaalan iyo colaad ay u qaadaan sida iyaguba colaad ugu yihiin labadaas weeyaan waxa aada iyo aada marka waxayaan darra u ah waxay zamanadan tala tadhacayo oo in gaalada loo kala tartamayo gaalada saaxiibtinimadeeda iyo dawlada iyo afraad ba ay u kala tartamayaan oo iyagu dhexdooda ay isgoynayaan oo qoloba qolada kale mxuaha ay leeyihiin gaalada raalligeliyo iyagoo mxuaha calaqad fiican la xidho oo muslimiintiina dhexdooda ay sii kala cararayaan oo ay sii kala fogfogaanayaano colaad iyo isdicaayadayn iyo kala fogaansho iyo qoloba qolada kale ajnabi ay ku sheegtay waxyaalahaas inay samaynayaan taas oo iyagii kala qaybqaybsameen taasaa wax aad iyo aad looga xumaadah wainaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waa musiiba weyn oo caalamka islaamiga ku habsatay sharaf iyo cizi iyo guulna weligood ma helaayaan inta ay sidaa yihiin wacan anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sal l slm qaala laa tabaaqaduu haysnicina walaa taxaasaduu haysxasdina walaa tadaabaruu ha kala jeesanina walaa taqaطacuu ha isgoynina ha isgoynina oo xidhiirka iyo jacaylka iyo waxyaalaha kala goorsanina oo ha noqonina kuwa aan isu wareegaynin oo isla hadlaynin o isalaamaynin oo isbooqanaynin oo ha noqonina wakunuu cibaad allahi ikhwaana war ahaada addoommihii allo walaal ahaada walaala waa tihiin alla waa ka dhigay marka idinkuna walaalnimadii nooleeya oo dhexdiina marka walaalnimo sidaad u wada dhaqda walaa yaxilu limuslimin uma banaana qof muslima an yahjura akhaahu inuu walaalkii ka haajiro yani uu ka gooso ogooyo fowqa halaasin saddex wax ka badan saddex beri wax ka badan isagiyo walaalkii hadday isu xanaaqaan oo wax soo kala dhex galaan inuu saddex beri wax ka badan ka aamusnaado oo afka u duubo oo kasii jeedsado oo salaamta la garab maro uma banaana ilaa saddex berisa waa loo ogol yahay markaas taasuna waxa weeyaan haddii ay tahay goyntaasu iyo hijradaasu wax qofka naftiisa xadligiisa ku saabsan ama wax diinta ku saabsan iyada taas waynu soo marray inay bannaan tahay oo ay kamid tahay iimaanka muqtadayaadkiisa ay ka mid tahay kolkii xuquuqda alla meel loogaga dhaco in loo cadhoodo qofkaasoo la gooyo oo ilaa uu arrintii ka soo noqdo aan la xidhiidhinin وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم qاaل تftaح أbوaaب الجنة waxaa la furaa albaabada jannada yومa الاثنaين وyومa الخميiس maalinta isniinta iyo maalinta khamiista la furaa fayغfar waa loo dembi dhaafayaa لكuli cabdi laa yushriku bالlahi شhayئa addoon kastoo alla aan waxba uu shariig yeelaynin ilaa rajula nin mooyaane kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa shaxnaa yani cadaawa ee u dhaxaysa isagii iyo muxuu ahay walaalkii calool xuma ee udhaxaysa iyo urgumaar ay udhaxaysa mooyaane fayuqaalu waxaa la dhahayaa andiruu haadayni xataa yasalixaa dib u dhiga oo suga kuwankada ee ilaa iyagu heshiiyaan labadan ilaa heshiiyaan ukaadiya iyagaa la dhahayaa oo lagu darmaayo dadka loo dambi dhaafaya andiruu haadayni xataa yasalix laba gooru ku celiy rawaahu muslim وفي رواية له يعني لمسلم تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه tii hore albaabada la furaa bay tiri riwaayadantaduna waxay dhahaysaa waxaa weeye acmaasha ayaa la bandhiga alla loo bandhigaa subxaanahu wa tacaala maalin kasta oo khamiisihi iyo maalin kasta oo isniinaba marka labadaba wayna dhacayaan acmaashana waa la bandhigayaa albaabada samadana waa la furayaa dadkana waa loo dambi dhaafayaa laakiin labadaa qof iyagu kuma jiraan isu calool xuni xadiidkanuna wuxuu ku imaan doonaa raqم ألف وخمسمية وثaلاثة وتسعين baabu تaxriim الxasad xasadka xaaraamayntiisa xasadkana waxaa la yidhaahaa in qofku wixii nicmehe alla uu siiyo loo quuri waayo oo looga ba'o oo la jeclaysto inuu alla dhaafiyo waxaasoo layidhaah suka hele waxaan kada oo layidhaah waxaasu markaa maha ahaado nicmat alwalad aw almaal aw aljamaal aw asixa waljasad iyo xoog iyo quwo ama mansab iyo darajo ama cilmi ama sumco iyo muxuu ahay uu ku leeyahay dadka dhexdiisa iyo qabuul uu kuleeyahay waxay noqotaba qof nicmo alla siiyey oo nicmadii loo quuri waayo taasaa la yidhaahaa xasan la yidhaaho taasuna marka waxaa weeyaan waa mid aad iyo aad u xuno waxayba ka dhigantay hadduu qofku garanayo alla xoonkiisii u tacninayo suwaxan kale qof hebel ku helay allaa siiyey marka allihii siiyey marka in aanu cadaalad aanu ku siinin oo aanu musaxaq ku ahayn ood ku tacninaysa weeyaan siduu nin shaacira baa wuxuu yidhi alaa qul liman baata lii xaasida atadri calaa man asa'ta aladab asأta calى اllahi fi ficlihi kaأnaka lam tarda lii ma wahab fakana jazaؤuka an khasanii washadda calayka طariiqa طalb marka taasuu ka dhigan yahay o waxay dhihi jireen niman kalena waxay dhihi jireen ma anaan arag qof daalim ahoo madluum uga eg qofka xaasidka in wax la yeelay baad moodaysaa isagaana daalim oo gardaran waa waa kurbaysan yahay oo qofkan kada nicmada alla siiyey buu ka xun yahay sidii qofkaas isagoo wax ku biyey wahuwa xasadkiina tamanii zawaali nicmati can saaxibihaa waa jeclaysi la jeclayso la tamadiyo nicmadu inay ka zuusho qofkaa alla uu siiyey sawaءan kaana nicmata diinin aw dunya mid kastay noqotaba waana shayga ugu horeeyey alla lagu caasiyo fi ardi wafi samaa fi اlardi wafi الsamaa dembi alla lagu caasiyo waxa ugu horeeyey sababkiisu ahaa xasad fi lard wa fi اsamaa dhulkana wuxuu ahaa ibliis markii aadan alla uu abuuray ee u sujuuda layidhi yuu xasay oo yidhi seen ugu sujuudayaa layga fadilayaa anaaba ka fiican oo ani kana layga aburisna keeraa laga abuuray marka xasad wuxuu isagu ninkaasi uu sameeyey oo ku dhisan muxuu ahaa asal kufaan asalkii laga abuuray kufaanki ku dhisan oo qabyaalista yani aan dhihi karayno labadaa isugu jira buu ahaa xasadka kalena wuxuu ahaa dhulka ahaa in aadam kolkii labadii ilmo aadam ahayd ay labaduba sadaqo sadaqayseen oo walaalkii sadaqadiisiina la aqbalay tiisiina la aqbali waayey ayuu xasay oo markaas wuxuu sameeyeyba dembi alla lagu caasiyo intii kufri kasoo hadhay kii ugu weynaa ninkaas u bilaabay buu ahaa marka sababkii ugu horreeyey ee dilku dilkuu ka dhacayna kaasoo ahay waa kii ku yidhi laaqtulanak sina uu ugu jawaabay inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin maxaad aniga igu gelaysaa anu allah ka cabsaday oo ikhlaas baan la imadaadee waxaa lagaga aqbali waayey muxuu <clears throat> aadi niyo xumadaade oo markaasna uu sidaa ku dilay qaala allahu tacaala أم yaxsuduuna الناس على ما aataahum الله min fadlih faqad aataynaa aala ibraahima alkitaaba walxikmata waaataynaahum mulkan cadiima mise dadka waxay ku xasdaayaan oo quuri laayihiin waxa la uu oo deeqdiisa ah dadkaa la sheegayana marka hore rasuulka sala allau alayh waali wasalam weeyaanoo guurbadnida iyo haweenkii badnaa iyo waxaasay ku xasdiyeenoo yahuuddu wa fiihi yani fii hada albaab xadiidu anas saabiq anas ibni malik radia allahu canhu xadiidkiisii baa ka mid ahaa ee ku soo hormaray baabkii fi lbaabi qablahu laa taxasadu walaa midkaas ahaa wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana nabiya sal l slm qaal iyaakum walxasada faina alxasada yaakulu lxasanaati kama taakulu naaru lxadab aw qaala lcushb rawahu abu daawuud kala ilaaliya idinkii xasadka kala ilaaliya liannahu xasadku wuxuu cunaa xakanaadkuu cunaa khayraadka buu cunaa iyo ajarkuu cunaa sida ay dabka u cunto qoryaha mise sida ay dabka u cunto buu yidhi cawska xadiidkana waxaa weeye abu daawuud baa wariyey waana daciif xadiidka oo dacafahu fii daciif aljaamic asagir sheekh alalbani baa daciif halkaa kaga dhigay kitaabkuna waxaa sanadkiisa nin majhuul ah ayaa ku jira wuxuuna leeyahay wadaadkan wafi lbaabi can anas radi allahu canhu cinda bni maaja bilafظ alxasadu yaakulu اlxasanaat kama taakulu الnaaru اlxaطb wsadaqatu tudfiu alkhaiica kamaa yudfiu lmaau nnaar xadiidkaasaa marka xadiidkan kada shaahid u ah ayuu leeyahay baabu nahyi can اtajasus reebidda la iska reebay weeyaan isbasaasida tajasus walaykum asalaam waraxmatullah macnuhu waxaa weeyaan dadka cawraadkiisa iyo ceebihiisa oo la raadguro oo loo fiirsado oo taasaa la yidhaha tajasus la yidhaahaa ayb bal qofkan wuxuu samaynayo wuxuu ceeb leeyahay wuxuu naqsi leeyahay waxyaalahaas iyo u dambagalo u fiirsiyo la yidhaah sidii isagoo loo dirsaday uu raacraaco ceebihiisa watasamuci likalaami man yakrahu istimaacahu iyo dhegaysi la dhegaysto oo dhegta loo dhigo qof aan raalli ka ahayn hadalkiisa inaad dhegaysato dadan sheekadooda raalli kaaga ahayn oo la ilxan dhegaysto qaala allahu tacaala walaa tajasasuu haisbasaasina wa qaala tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaana waisma mubiina aayadaasna waynu soo marray dhowr goorba marka dhibaat dhibid weeyaan tajasuskaasu qofku waa dhibaya waa ka xumaanaya marka taasuna wuxuu gelayaa tahdiidka culus buu gelayaa qofka dadka ceebahooda u fiirsada ee waxa ay samaynayaan iyo waxyaalahaas iyo tatabuca ee markaasna inuu ku fadeexadeeyo kolka ugu qasdaya taasay noqonaysa laakiin hadduu qofkaasu la tajasusaya uu yahay qof waxyaalo calaamooyina lagu arkay inuu dadka muslimiinta dhibaato u keenayo laga baqo si jaasuus uu cadowga jaasuus u yahay iyo wax lamida weeyaane inuu wax shirqoolaho muslimiinta dhibaato ugu jiraan iyo uu samaysanayo uu samaynayo kaasoo kale marka in la tajasuso oo yani axwaashiisa iyo xarakaadkiisa iyo loo feejignaado oo la feeriyo oo telefoonadiisa iyo waxyaalahaas iyo la dhagaysto si dhibkiisa muslimiinta loogaga digo oo looga ilaaliyo taasu marka iyadu waa kuwa hadda kahor aan soo maray bay ka tahay oo iyadu waa jaa-s weeyaan laakiin waxyaalasa isaga isagoo khaasa inuu habeenkii xaafadaha xunxun galay iyo inuu baararka xunxun tagay iyo balweelahaas iyo kasoo fiiriyo iyo wax noocaas oo kale ah weeyaan tan eh, muxuu ahay aayaddu ay diidayso sharciguu diidayo ama tii kale nasiixa lilmuslimiina bay iyadu noqonaysaayo masalada ku jirta iyo mudarada qofka ugu jirta maslaxada muslimiinta ugu jirta ee caamka ah ayaa ka rajaxan وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal إyاكم والظن faإن الظن أkdب الxadيiث kala ilaaliya idinka iyo tuhmka tuhmka beenbeenta ku dhisan kala kala ilaaliya لأnn tuhmkaasi waa warka ugu beenaysan weeyaan وlaa تxasasuu وlaa تjasasuu haysce baadhin taxasuska iyo tajasusku waxay ku kala duwan yihiin midna waa inuu qofku naftiisa u baaro waa taxasuska si taataabasha laga keenay oo taxasusa shay-a waa taataabtay bay macnihim noqonaysaa marka kolkaad wax raadinayso meel mugdi ihiyo taataabashay sidaan kusoo maray xadiidkii caaishaba caishaba allahu canha tajasuskuna isagu waa ka caamsan yahay oo inuu hataa qof u diro kolay ku tahay waa noqonaysaa labaduba marka waxaa weeyaan waa ceebbaaridda weeyaan ba waxa la iska walaa tanaafasuu hana tartamina hana tartamina waa kan soo maray hadda ku horna tartanka adduunyada lagu tartamaayo inuu ummadihii hore wixii halaagay uu ka digay nebigu sal lla alay slam u yidhi ummadiina ummaddantadana taasaan idinka baqaya faqri idinka baqi maayo in adduunyada la idin furo ood ku tartantaan ood idin halaagto sida ummadihii idinka horeysay ay u halaagtay waan idinka baqayaan tanaafuska la nahaynayaana waa ka midka tanaafus fi dunya ah ama tanaafus fi laakhira cilmiga iyo camalka iyo waxyaalahaas lagu tartamo oo qofkaas yaanu kaa camal badinayaan kaa cilmi badinayaanu kaa sadaqa badna sidaas la yidhaaho kaas waaba midu alla amray subxaanahu watacaala uu yidhi wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun waa kaan marka xadiidkii soo maray in qofku xagga adduunyadana uu fiiriyo dadka ka hooseeya siduu nicmada alla uu u garto xagga aakharana dadka ka sarreeya uu u fiirsado oo markaa si uu iyagana ula tartamo ugu daydo oo sidooda oo kale u yeelo darajadooda kale u gaadho ama ka sarraysa walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina wakunuu ahaada cibaad allahi ikhwaanan addoommihii allow walaal ahaada kamaa amarakum sidaa laydin faray adar alla siduu walaalo noqda idin yidhahee walaalaaba tihin uu yidhi inama almu'minuuna ikhwatun uu yidhi ilan amar weeyaan kaasu mujarad khabar iskama aha inama almu'minuuna ikhwatun marka alla uu leeyahay inuu ka warramayo un keliya ma aheen waa inay walaalo noqdaan weeyaan sidii qawluhu tacaala waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna yani liyurdicna buu ka yahay yuu ka dhigan yahay ha nuujiyeen weya marka kana walaala ha noqdeen weyaan siduu alla idin faray inaad walaalo noqotaan walaal u ahaada almuslimu aku akulmuslim qofka muslimkii waa qofka kale muslimkaa ah. taas agga waa xagga sharciga marka xagga sharciga walaalay ku yihiin marka xagga camalki iyo fulintana iyagii baa laleeyahay walaala noqda oo u qalma walaalanimadaas marka walaalnimadii maxay keenaysaa walaalnimadu muqtadayaadka ay keenayso yuu marka xadiidku sii tirtiranaya markaasi wuxuu yidhi laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakduluhu ma baylihiyo walaa yaxqiruhu ma liido oo ma yeso saddexdaasba marka waa walaalnimada sidaa keenaysa inaanu isagu naftiisa u dulmiin inaanu qof dulmiyayo iyo baylah iyo wax sidaasana aanu uga tegin ee baylahdiisa u baylah tiro oo uu ka celiyo dadka dulmiyayo ou ka dhiciyo walaa yaxqiruhu mana xaqiro oo ma liido oo waa waa darajeeyaayo waa maamusaayo waa sharifaa weeya marka attaqwa haahuna ataqwa haahuna alla kacabsigu waa halkan alla kacabsigu waa halkan xabadkiisu ishaaray wayashiru ilaa sadrih xabadkiisuna laabta gacanta ku ishaaray kolkuu haahunaa lahaa bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qof waxaa shar ugu filan oo shar weyn oo qofkii muxuaha uu ku sugnaado shar kale aanu u baahnayn ah inuu walaalkiisa muslimkaa xaqiro kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam qof kasta oo muslimaba waxiisu xaraam buu ka yahay qofka kale ee muslimka ah damuhu dhiiggiisa iyo wacirduhu sharaftiisa iyo wamaaluhu xoolihiisa in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa acmaalikum waquluubikum alla ma fiirinayo jidhkiinna iyo suuradiinna ma fiirinayo jidhkiinna xooggiinna iyo mxaha tarbeeryadidiinna buuridiinna caatinimadiinna gaabnidiinna dharkiinna waxaas alla ma fiirinayo suuradiinna iyo quruxdiinna iyo foolxumadiisa iyo iniyo timihiinna iyo muxuu ahay sankiinna iyo dabnihiinna iyo waxaas iyo madowgiina iyo waxaasna alla ma fiirinayo walaakin yanduru wuxuu alla fiirinayaa ilaa quluubikum waacmaalikum qalbiyaalkiinni iyo camaladiinu fiirinayaayo qofba qofku ka camal wanaagsan yahay ee ka qalbi wanaagsan yahay kaasu alla uga dhow yahay walow haba ahaado dadka ka ugu foolxun ee ugu tabaryare ugu liita ha ahaade wa fii riwaayatin laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaajashuu najsigana waa kaan soo maray waa falisaada beenbeenta ah inay tahay waa kaan soo maray wakunuu cibaad allahi ikhwaana wafii riwaaya waa kaloo saddexaadna waxayd laa taqaatacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana wafii riwaayatin riwaaya afraadna waxay ahayd laa tahaajaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin iyadu marka waxaa weeyaan waa miaal kamida amilada mx waxyaalaha keena isnacaybka waxyaalaha isnacaybka iyo iscaloolxumaada keena iska ilaaliya marka weeyaan oo ay kamid tahay inuu qofku wuxuu iibsaday laga daba baayaco iyo mxuaha naag uu doono in laga daba doono iyo waxyaalaasa kamid yihiin marka waana soo maray xadiidkii kan dadkiisa ahaaye ku gubaabinayey muxuu ahaye isjacaylka ku guwaabinaya oo saboka la isku jeclaanayana tilmaamay oo salaamta barinteeda ahaa rawaahu muslimu bikulli hadihi riwaayaat warawa albukhaariyu akarahaa xadiidkankadu laba gooro horena waa noo soo hormaray laba gooro dambana waa imaan doona wuxuu ku soo raqam miatain hamsa wa halaaثiin iyo miatain arbaca wa waxaanu ku imaan doonaa mxua raqam alf وخمسمية ثaلaaثa وسبعيin iyo wuxuu ahaaye iyo ثaلaaثa وسبعيin iyo arبعa وسبعيin mar dhow yani ugu imaan doonaa وعن معاaوية رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إنka in اتبعta cawraaت المسلمين أfسdتهم أو kidta أn تfsidهم رwاه مسلم xadiiثan صaxiix rawaahu abu daawuud bisnaadin صaxiix waana sidaa sheega xadiidku صaxiix weeyaano صaxix albani fi saxi jaamic صغيir marka xadiidkan wuxuu gaar ahaan ula hadlayaa dadka madaxda ah dadka madaxda ah buu la hadlayaayo inay jawaasiis iyo nss iyo waxyaalo la yidhaahiyo dadka ku sii daayaanoo dadka hadalka ay ku celiyaan oo guryaha iyo makhaayadaha iyo meelaha muxuu ahay jaamicada wax laga dhigtay iyo dee lagu sii daayo dad lagu sii daayo oo qofkii muxuu ahay kelima yar ku hadlaba la gaadhsiiyo taas uga digaya oo taasu inay keento muxuu ahaayey dadku inay qalbigooda xumaadaan oo halkii uu isagu ka rabay inuu xuunkiisa uu sii adkaysto oo sii raago cagsi ay ku noqonayso dadkii ay ku nacayaan oo laga yaabo kolkaa inay ka timaado dadkii intifaado iyo kicid kaadoon uu ka yimaado markaas mucaawiya radia allahu canhu oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam alla uu usii sheegay oo ugu siina bishaareeyey inuu madaxtinimada muslimiinta qaban doono oo buu la dardaarmayey akhlaaqiyaadkiisana uu yaqaanay oo nin aad iyo aada u degan aha mucaawiyana radiallahu canhu marka uu ku camal oo bacdu saxaaba ayaa waxay dhihi jireen mucaawiya radiallahu canhu alla wuxuu ku anfacay xadiid uu ka maqlay nebiga sal ly slm alla ku anfacay waa xadiikan kada xadiiskuna marka wuxuu leeyahay innaka adigu in itabacta haddaad raacraacdo cawraati almuslimiin muslimiinta ceebahooda afsadtahum waad fasaadinaysaa qalbigooda kuu xumaanaya aw mise wuxuu yidhi kitaan tufsidahum waxaad u dhowaanaysaa inaad fasaadiso marka mucaawiya radia allahu canhu nin aad iyo aada u degan oo u wanaagsan oo wuxuu ahaa aada u cadaalo badan oo eh, radia allahu tacaala canhu labaatan sannadood oo madaxtinimada uu hayay oo waqti aad iyo aada u xunna uu qabtay oo colaad shan sannadood socotay iyo ka badan socotay oo dadka muslimiintiihi ay aada dhibaato ukala gaadhay oo aada dhiig badan ugu daatay oo aada loo kala qayqaybsamay oo shiica iyo muxuu ahayey umawiyiin iyo muxu khawaarij iyo kuwa ayaalkaas loo kala qaybsamay oo la islaynayo iyo intuu qabtay buu si fiican isugu waday oo sanadkii uu qabtay ee sanadkii afartanaad ahaa hijrada ahayd caamuljamaaca lagu magacaabay ilaa uu ka dhintay lixdankii labaatankaa sannadood yaan marka wax dhibaato ahoo la sheegi karaa dadka muslimiinta ah ayna ka dhex dhicin weligiina wuxuu dhihi jiray nin uu ka baqayo inuu si xaq daraa ah ku jiray ku dilay nin kaliya dilay ayaa jiray oo la dhihi jiray xujr bin cadiy radia allahu canhu ninkaa keliya buu dhihi jiray marka ninkaana nin la dhihi jiray ziyaad ibni abih ninkaasaa sabab u ahaayo muxuu ahay waxun ka soo qoray marka kolkuu dhintay wiilkiisi yaraa ziyaad bahalkii ahay yaziida u qabtayna waa isla markii waatay qarxatay ee uu ka dhacay iyadana gumaadkii ugu xumaa ee dalalka muslimiinta ka dhacay ee muxuu ahaay kacbada oo manjaniiqda la dhaco oo la gubo iyo madiina madiinatu rasulilah sal sl boobo oo la belilqaysto dagaalkii marka lagu magaabi jiray yowm alxara iyo dilkii xusein iyo asxaabtiisii radiallahu canhum waxyaalaasay ka dhaceen marka xadiidkan oo alla ku anfacayo intuu ku camal falay yuu dadka marka muxuu ahaaye waxay ku hadalaayaan waxay ku sheeg isagoo og inay qaarkood ay necab yihiin oo axsaabtii kale kasoo horjeeda iyo ay la jiraan yaanu isku taataabanayna iska daynay qalbigiisa xudoonaya kuwaas laakiin yuseef ula baxay oo weli u dagaalamay iskuma dhaqdhaqaajinaya taasoo marka labaatankii sannadood dhibaato la-aantaas sidaa uu isugu waday waxaa laga sheegaa inuu yidhi radi allahu canhu haddii aniga iyo dadka ay hal tin noo dhexeeyaanoo tin aan kala haysano iyaguna dhanka haysanna aan dhan ka haysto tinkaas weligii ma go-een kolkii la yidhi muxuu seed yeeli lahayne wuxuu yidhi kolka iga jiitaanna waa u damcin lahaa kolka ii damciyaanna waa kasoo jiidan lahaa saasuu yidhi bay yidhaha shacratu mucaawiya iyaga mahmaha ka dhigan marka waxa weeyaan waa cagsiga waxyaaha jenaraalaadka kuwa mxuah inqilaabaadka iyo ku qabsaday iyo dadka siday yeelaan si cagsigeeda abu muhaawiya radiallahu canhu uu yeelayo nebiguna sal ugula ugula mxuaha ugula dardaarmay dad iska fadhiya oo qabaa'il iska degan oo waxba aan rabshadii waxyo dheeda ka goyn iyay kicinayeen oo iyagoo uga baqaya hadday degaan oo iyagoona dhexdooda isu soo jeedsan aday kugu soo jeedsanayaan markaasa goorta dambe marka dalkii oo dhan dab uu ka shidmaayaa waa siyaaso xumidooda marka nabiga alayh salaam siyaasadiisuna dadka in la dajiya bay ahayd ee aan la kicinin dad fadhiya in la kiciyo ma aha dadku kolka kacana in la dejiyo weeyaan waa kii dhihi jiray yasiru walaa tunafiru hadaladii rasuulka sal la alay slm xadiidiisii baa waxaa ka mid yasiru walaa tunafiru iyo sakinu walaa tunafiru sakin dejiya dadka oo dadka didinina taas marka inay ku dhaqmaan baa u fiican oo dadka ay dejiyaan kuwa qaarkoodna waxay yeelaan si ay dadka isaga sii jeediyaan oo siyaasada uga sii jeediyaan iyo waxyaalo kale u furaan sida kubadda kubadda iyo telefishinka iyo musalsalaadka iyo waxyaalahaas iyaguna dadkii akhlaaqiyaadkii iyo ka fasaadinaya camalka jaadiga ah ka fogeynaya iyay ku shuqliyaan oo marka siyaasada ha ilaaween oo intay haddii muxua waxyaalaha aan lagu shuqlinin waa meelahay ku sheesheekaysanayaan oo markaas siyaasada faragelinayaan oo dawladda wax ka sheegsheegayaanoo bay dhahayaanoo markaas waxyaalo kale ay ku qariqayaan oo kusii daynayaan waxaas oo dhanna marka waxaa weye waa siyaasad xumada haysata kuwa siyaasiyiinta ee zamankan kada jooga wa can ibni mascuudin radiallahu canhu anahu utiya birajulin nin baa loo keenay ibni mascuud radiallahu canhu isagoo amiir ah amiir kuufa faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina haada fulanun taqturu lixyatuhu kamraa kan waa hebel oo gadhkiisa khamri ka dayso kamri intuu hunqaacay gadhkiisa ka dayso inta la qaaday muxuu ahay kamradii garhkiisa ku taalay layidhi waa kan garhkiisaan ka tuujinay faqaala markaasuu yihi innaa nuhiinaa can tajasus annaga waa nalaga reebay basaasid inaan dadka waxay samaynayaan iyo waxa ninkaasi hunqaacaya war bal u fiirsada ma khamri cabe mise aloosha laga haya maxaa ku geliyay adiga markaas muxuu ahaayey eh, khamraa ka soo uraysa kolkuu hunqaacay khamraa ka soo urtay khamradaas marka maxaa u geeyey ma aqoon darraa u geysay ma kasbuu cabay ma jaahil buu ka ahaa ma waxba waxaad ordaari karta intaa cudurdaari karta ucudurdaar markaasaa wuxuu yidhi annaga waana laga reebay inaan dadka basaasno walaakin in yadhar lana shay-un na'khud bihi hadduu wax noo muuqdo wax caddaana hortayada ka soo baxo oo qof dembi cad samaynaya aan hortayada ku aragno annagu oon u fiirsanin oon waxyaalaha aan isaga aan arrimihiisa baarbaarin waa ciqaabina qofkaas xadiiثun xasanu صaxiix rawaahu abu dawuud biisnaadin calى sharط الbukhaariyi وmuslim xadiidkan marka wuxuu leeyahay calى sharط الbukhaariyi وmuslim kol hadduu calى sharط الbukhaari wa muslim uu yahay xadiidku صaxiix weeyaan xadiidku sidaasuu sheegay weeyaan alimaamu الnawowi radi allahu taعala canhu waa xadiidku waa صaxiix oo waxa ku waafaqay asheikh اlalbani fii saxiix sunani abi daawuud baabu nahyi can suu'i danni bilmuslimiina min hayri daruura reebidda la yska reebay in loo niyo xumaado dadka muslimiinta ah ilaa daruura inay timaado ma waxyaalahaan sheegayna oho waxyaala tusaalooyina inta qofka lagu arko looga boqo inuu muslimiinta dhibaato gaadhsiiyo taa mooyaane marka sida kale in qofka muslimkaa wixii laga lagu arkay axwaashiisa inta lagu xambaari karo maxmal xasan ah aan loo niyo xumaanin oo aan xumo niyada loo gashanin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni ism waanu soo marray mar dhoweyd yaynu soo marray can abi hurayraa radi allahu anhu an rasul lah sal l slm qaal iyaakum wadanna faina danna aslab alxadiis muttafaqun caleyh waana mar dhoweyd baynuna soo marray kan soo socdana markii naftiisa xataa buu ku imaan doonaa ayb waxaan kusoo maray alf qsamy sabciin baabu taxriimi اxtiqaar اmuslimiin qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa yashar qowm min qowm dadkiina mu'miniinta ahow rag iyo ku jeesjeesin oo ayna ku dheeldheelin oo ayna shaaqsanin oo ayna ku ciyaarin oo wax lagu maadsado oo ayna ka dhiganin casaa an yakunuu khayran minhum waxaaba suurowda inay ka fiican yihiin oo alle uga dhow yihiine walaa nisaaءu min nisaa haweenna haween yayna ku ciyaarin oo ku dheeldheelin oo ku jeesjeesin oo ayna ka dhigin marka wax eh, sida daanyeerka iyo waxyaalahaas oo kale iyo loogu qooqfoqslo oo loogu maadsado casaa an yakuna khayra minhun qowm baa horta hore layidhi marka markaasaa walaa nisaa layidhi marka waxaa aayaddu ay tusinaysaa qowm marka la yidhaha inuu ragga ku khaas inuu qiyaam baa laga keenayo waa ragga muxuu ahay u kaca ashyaada muhimada ah iyo isu taago weeyaan oo saasaa horta qoom loogu magacaabay marka qoom wuxuu ku khaas yahay ragguu yuu ku khaas yahay sida ninkii shaacirna wuxuu yidhi wamaa adri walastu iqaalu adri qowmun aalu xisnin am nisaaw reer hebel ma qoom baa mise waa haween anu ma kala garanayo yani ma rag baa mise waa haween kalku ka dhehi lahaa iyo wuxuu qawm alu xusnin am nisaa ayb marka kolku alla leeyahay qoomiyeenu qoom ku jeesjeesin haweenna haween ku jeesjeesin macnu waxa way ragnayaan rag ku jeesjeesin haweenna haween ku jeesjeesin walaa talmizuu anfusakum naftiinna ha dulinoo ha ceebaynina walaa tanaabazuu ha isugu yeedhyeedhina bilalqaabi naanaysa naanaysa xunxun ee naqiisa looga qasdaayo ee qofku tilmaan aan looga qasdaynin kuwaasoo kale markaa isugu yeedhyeedhina ayb bisa lismu magaca baa xun alfusuuqu faasiqnimo yaa xun bacda aliimaan iimaanka dabadeed intaad mu'miniin noqoteen dabadeed inaad faasiqiin noqotaan baa xune isugu yeedhyeedhina waman lam yatub qofka aan ka tooba keenna arrintaana fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaas iyagun baa kuwa daalimiinta ah wa tacaala waylun likulli humazatin lumaza waylun hoog baa usugnaaday ama cadaab baa usugnaaday likulli humazatin ku oo muxuu aha durid badan oo dhan lumazatin oo ceebayn badan hamzi iyo lamzi hamzi iyo lamzi ayaa labadaa la kala yidhaahayo way isku dhow yihiin labadoodu marka wuxuu leeyahay humazatin lumaza ay kahiiri اlhamzi wاllamzi ay اlgiiba waa xanta iyo duridda iyo waxyaalahaas weeyaan ayb وعn abi هurayraةa radي الlahu عanهu ana rasul اlah sl ly slm qaal bxasbi imri'in min الshar an yaxqira akhaahu qofka waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka oo kan xadiiثan mar dhoweyd soo maray juz ka mida waraahu muslim waqad sabaqa qariiban bituulihi mar dhoweyd bu isagoo dheer soo maray oo raqam sabciin iyo alaaa وasabciin labadaba kusoo hormaray وعn ibni mascuudi radي allahu canhu can النabiy sal ly slm qal la ydkulu الjanata man kana fii qalbihi misqaalu darati min kibr jannada ma galo qof uu qalbigiisa ku jiro quraanjo yar qadarkeed oo kibirihi faqaala rajulu markaasu nin wuxuu yidhi ina الrajula yuxibu an yakuna sawbuhu xasana wanacluhu xasana nin baa wuxuu jecel yahay in maradiisa ay quruxsanaato kabtiisa ay quruxsanaato yani fahal hada min alkibri buu kamid yahay yani faqaala markaasuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alla waa jamiil oo quruxsan yahay oo quruxdu jecel yahay marka kaas qurux weeyaan wuxuu kala farqinaya rasuulka sala allau alay slam kibirkii iyo quruxdu ukala qurxinaya marku inuu qofku ishagaajiyo oo mandarkiisa hagaajiyo oo timihiisa iyo qibkiisa iyo hagaajiso oo shanleeyo oo nadiifiyo oo qabayso oo dhar quruxsan uu xidho aanu laakiin ka badbadinayno oo kaba qurquruxsan uu xidho oo gaari fiican iyo guri fiican iyo uu lahaado waa jamaalka iyo nicmada adduunyada weeyaan haddaan xadda lagaga gudbin muxaamaah xuma alkibru bataru اlxaqi kibirku waa xaqa diidadiisa waa gamtu nnaas iyo dadka xaqiridooda labadaas weeyaan inaad xaqi kugu soo aad aqbali weydo oo aad iska weynaysiiso oo tidhaa see layla hadli karaayo see ani layla garami karaayo aad tidhaaho saan hadalkayga looga daba hadli karaa iyo dadka oo uu xaqiro oo hoos loo fiiriyo labadaasuna marka haaliban way wada socdaano qofku marka qofku iska weynaysiinayo xaqa kama aqbalayo rawaahu muslim wamacnaa baطlu اlxaq dafcuhu wagamtuhum ixtiqaaruhum waqad sabaqa bayaanuhu awdaxa min hada fi baabi اlkibri buu kusoo hormaray isagoo raqamkiisuna uu yahay lix boqol iyo toban iyo kow kaasuu noo soo hormaray waxaa taas lamida ah, cizatu nafs iyo kibirka ina dadka qaarkood ay isku qasaan cizatu nafsi iyo iyo kibirka iyo dad isku qasaan cizatu nafsi marka waxaa qofku inuu dulmiga diido inuu dulli inuu qaato uu qofku diido oo in la tunjilaansado oo la dulmiyo oo la dulaysto uu diido iyo inuu dadka iska weynaysiiya waa kala laba hadduu diido marka inuu dadka oo uu ishoos dhigo oo dadku ay xaqiraan taas cizatu nafsi baa la yidhaahayo way fiican tahay ruuxii inuu dulmigii iyo duligii u diido laakiin inuu dadka iska weynaysiiyo isagu iskibirsiiyo taas weeyaan midda xuni w can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali w qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallahi laa yakfir allahu lifulan wallahi inaan hebel alla u dembi dhaafaynin kaasaa ahlu naarba weeyaan kaas ka alla u dembi dhaafna faqaala allahu caza wajalla markaasuu alle wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya an akfira lifulaan waa kee igu dhaaranaya inaanan addoonkayga hebela u dembi dhaafaynin ma isagaa og addoonkayga waxa naga dhexeeya innii qad gafartu lahu waaxbadtu camalak rawaahu muslim anigu isaga waa u dembi dhaafay oo adigana camalkaaga aad ku faanfaanayso waan hoobiyo waan daadiyey xadiidkana marka waxaa weeye muslim baa weriyo xadiid saxiixa ah weeye ayb <clears throat> saasuu marka khasaarahaasuu qofkaasu galay quusintaa uu ka quusiyey raxmadda alle uu ka quusiyey qofkaas addoonka alla oo alihii addoonkiisa uu kala dhex galay yuu khasaaraha ku mutay marka waxaa weeyaan dariiqada habboon ee ariiqatu asalaf saalix ahlusunnati waljamaca ah qofkii khayr iyo wanaag lagu arko in lagu jeclaado oo lagu aanayso oo lagula walaaloobo oo loo rajeeyo khayr laakiin janna laguma markaa karo hebel waa ahlujanna lama dhihi karo kol haddaanu nasku soo aroorin si casharada mubasharinta ahi ayna ahayn qofkii xumo iyo khayr darre iyo lagu arka fisq iyo waxaa lagu arkana waa lagu nacayaayo lagu inkirayaayo lagu canaananayaayo la zajrinayaa waana loo baqaya laakiin lama quusinayo isagana oo raxmadda alla lagama quusinayo وعn wasilة bn الأsqع radي الlه عanهu qaal qala rasuul الlahi sl ه عlي sسلم laa تظhir الشhamاtaةa لأkيik fayarxamh اllah وybtlيk rawaahu التirmidي وqala xadiiث xasn laa تظhir ha muujisanin الshamaataةa wiirsiga لأkيika walaalka walaalka oo musiiba ku dhacday farxad aad ku faraxsan tahay mxu ahay ha u muujinin fayarxamah llahu marka isna alla u naxariisto alla u ka qaado dhibaatadaayo wayabtaliyaka aday ku ibtileeyo dhibaatada adi kugu soo bedelo hayeel sida rawaahu tirmidi waqala xadiiثun xasan haakada qaala tirmidiyu raximah llahu taala xadiidka xasan buu ka dhigay lakin alxadiiثu ضaciif ضacafahu اlalbani fi ضaciif اljamiع الصغيr wa mishkaati almasaabiix <clears throat> kudaadkana wuxuu leeyahay rijaaluhu hiqaatu waakhraja lahu shaahida bima'naahu can mucaadi bni jabalin bilafdi man cayara akhaahu bidanbin lam yamut xataa yacmalahu wa fiihi dacfu wanqiaac kaa kale marka shaahid uga dhigayaana naftiisu daciif weeya marka xadiisku daciif weeya وفي الbاb xadيiث أbي هurayرaةa الsaaبق في baabi التajasus kul الmسلم عlى الmسلم xrاam kaasaa isaguna mr isagana halkan kada soo gelaya almuslim aqul muslim laa yظlimhu walaa yaxqirhu bxaqi mriء min الshar kuwii xadiidkaas kaasaa isagana soo gelayo qofka muslimka ah wiirsiga lagu wiirsado marka waa dhibaya isagana oo xaasuu keenaya baabu تaxriimi الطacni fi lansaabi ahaabitati fii daahiri sharc xaraaminta la xaraameeye durid la duro abtirka ee daahirka sharciga ku sugan ee qofkaasu muxuu ahaayey laba qofoo isqabtaan qof ka dhex dhashay daahirka wuxuu keenayaa marka inayo kala dhaleen naag la qabo kol ha ilmaha ay dhashay inuu ninkeedu marka isagu inkiro yidhaha ilmaha anu maanan dhalin mooyaane qof kale marka wuxuu ku yidhaaho kaas ma aanu dhelin ama isagoon u ekeen ha arko ama naagtu adabdar iyo waxsiyaasa ku arkay ha noqoto sinaba marka inuu isagu uga anfiyo oo yidhaaho ilmahaas balad ma aho ninkaasu ma aanu dhalin waxa weeyaan xaraam weeyaan qabaaishana sidaas oo kale weeyaano qabaaisha iyo siday ku abtirsata iyo anagu meel heblaayaan gallayo maxaa hebel baan ka beeranay reer hebel baan nahay qolo walba siday ku abtirsato siday ku abtirsato in loo daayo mooyaane in la duro oo wax laga sheego oo kuwan waa kankada yihiin kan kana yihiin sheekooyinka soomaalida ku fara badbadano ciddaas reer hebel la yidhaahaa habar uurle baa la timido muxuu ahay ama mm, ilmo yaroo meel laga helay buu ahaayoo la tuuray waxyaala taariikh hore oo aana qorayn oo aan sugnayn oo ayna aqoonin oo kurtalikutaan iyo waxyaalaa taatiir ah inay intay qabsadaan dad si u abtirsada ah ay doonaan inaad jirkaa ka leexiyaan waxaasoo dhan wax wax ka qoyan yahay maah waa xaraam marka weeyaan qof waliba siduu ku abtirsado waa in loo daayo qabiilo waliba halkay tidhaah anagu halkaasaan gallaa waa halkeeda in loo daayo qaala allahu tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisma mubiina waa aayadda aan soo marro dhowr goor u soo deliishanaya alimaamu nawawi radi allahu canhu wax alla wixii dadka muslimiinta dhiba ee maadiyan aw adabiyan u dhibaaba aayaddaasuu soo gelaya وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul sala allahu alayh wali wslam اثnatani fi الnaasi hmaa bihim kfr aلطcnu fi الnasabi wالniyaxaةu calى اlmayit rawahu muslim laba walxadood oo dadka ku jirtaayo gaalnimay ku yihiin iyagaa labadaasaa gaalnimo marka qofkaasu gaal ma wada ahaa ee laba walxadood oo gaalnimo ah baa ku jirta gaalnimadaasuna marka waa gaalnimadii yaray gaalnimadii yarayd oo gaalnimada yarina waa ka weyn tahay kabaairta min akbar alkabaair kabaairta kasii waaweyn tahayo gaalnimada weyn iyo waxay udhaxaysaa iyo dunuubta caadiga ee kabaairta ah ayib marka in la yidhaho qofkaasu gaal weeye in la yidhaahiyo qofkaas wax gaalnimo abaa ah ku jirta in la yidhaaho sida hadda ka aan soo marnay xadiidkii nabiga sal sl u dhihi jiray abu dar inaka mruun fiki jahiliya walax jaahiliyad abaa ah kugu jirta oo khasla min khisaal jaahiliya baa ku jirta kugu jirta aan ka takhalusin tii kale iyadana aan soo maray waman kana fihi khaslatu minhuna kana fihi khaslatu min annifaaqi xataa yadacaha marka qofku waxaa suurowda inay juz gaalnimihii ku jirto laakiin badankiisu marka uu muslim yahay oo xoogaa muxuaha qodob qodob iyo waxyaala sidaasoo gaalnimadii kamidih ay ku jirto oo gaalnimo yar ay noqonayso munaafiqnimadii sida oo kale weeyaan faasiqnimadii ayb laba arrimood oo marka dadka ku jirtaayo gaalnimay ku yihiin weliba wuxuu sheegay inayna kana tegaynin inayna ka tegaynin buu sheegay cid kale iyaduna jirto uu ku daray oo ummadiisa ina iyaduna ayna daynaynin oo oo ah marka iyaduna xilliga oo lagu roobka loo aaneeyo waxa weeye marka aطacnu fi الnasab durid dhalashada iyo abtirka la duro wالniyaaxatu calى اlmayit baroor loo baroorto qofka dhintay rawahu muslim baroorta marka loo baroorta ma aha oohinta kale keliya ma ahee wax alla wixii musiibada weyneeye ee isu soo ururka iyo waxa taxsida ay dadka ay ku sheegaane la dhiga ee toddobaad meesha la fadhiiyo taasuna niyaaxa nooc niyaaxada kamida weeyaan oo jariir ibn cabdillahi albajali radi allahu canhu xadiis saxiixa fii sunani ibni maajah wakayrihi siduu ugu sheegay niyaaxadaan ku tirinayna bui marka niyaaxadu ama oohinta baro muxuu ahay cod kale ha noqoto iyo timaha la iska rugsay iyo dharka la iska jeexjeexay iyo weelasha la jajabiy iyo dambas madaxa la iskaga shubiyo dhulka la isla iyo inahaas iyaga waa la yaqaanaa inay niyaxayinoo xaaraam yihiin laakiin tanaa lagu baloobay lagu muxuu ahay carabtuna ay ku magacaabaan matam ay ku magacaabaan soomaaliduna tacsi ay yidhaahaan taasaa lagu baaxay oo marka iyaduna niyaxada kamid oo xaaraam ah baabu nahyi can algishi waalkhidaac reebidda la iska reebay kishiga iyo khadiicada khadiicad iyo makrigu waa isku mid waa dhagarta yani qof dadka in la dhagro iyo in loo niyad xumaado kishigu marka waxa waaye waa nasiixada didkeed weeyaano waa niyad xumada iyo maxaa qof xumaha lala jeclaado kaasaa la yidhaah oo nasiixada laga qariyo qala allahu tacala wاladina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisma mubiina aayaddaa imisa baaba usoo deliishanaya alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu mxuu ahay qofka muminiinta mu'miniinta dhibitaankooda iyo idhaaru shamaata iyo muxuu ahay iyo kankada hadda qishiga iyo waxyaalahaas وعn abi hurayraةa radي allahu canhu ana rasuul اlahi sal ly slam qaal man xamla عlayna الsilaaxa falaysa mina wman gashanaa falaysa mina rawahu muslim qofkii hubka noo qaata annaga muslimiinta ah oo muslimiintii oo iska degan oo iska fadhida dagaal ku kiciya oo ama shufteeya ama si uu marka mxuu ahay dagaal ugu qaada ama dagaal qabyaalihi waxaa ka dhex rida naga mid ma aha qofkiina qishaana naga mid ma aha rawahu muslim riwaayada soo socotaa weliba waxay caddaynaysaa geshiga sida uu yahay nooc ka mid ay caddaynaysaa marka wuxuu leeyahay wafii riwaayatin lahu yani limuslim ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam mara calaa subratin min acaam calaa subrati طacaam wuxuu soo maray uud oo muxuaha cuntaa buu soo maray yani cunto suuqa lagu hayo oo meel ku tuulan yuu soo maray iib loo keenay faadkhala yadahu fiiha gacantiisii hoosu geliyey waxbuu ka dareemayo gacantuu hoosuu geliyey cuntadii fa naalad asaabicuhu farihiisaa waxay gaadheen balalan qoyaan qoyaan hooska hoosta ah ayay gaadheen faqaala maa haadaa yaa saaxiba aطacaam waxanu muxuu yahay ninka cuntadan lahow qaala asaabathu samaau yaa rasuula allah cirkaa ku da yani roob baa ku da ya rasul anigu ma rushaynine roob baa ku da-ay qaala markaasu wuxu hi afalaa jacaltahu fawqa aطacaami xataa yaraahu nnaas man kashanaa falaysa mina oo maxaad korka usoo marin weyday si ay dadku u arkaan uga qofkii rabaana markuu ku qaato qofkii kalena uu isaga daayo markaasuu wuxuu man kashanaa falaysa mina marka taa waxaa soo gelaya waxa la wixii badeecadda kishi ku samaynaya oo badeecadii siday ahayd si aan ahayn dadka ugu okeysiinaya oo ceebaha ay leedahay u qariya dharka hadduu ku jiro muxuu ahaayey qaar jeexana hadduu ku jiro isku laalaabo oo dhankii jeexna hoosta mariya kitaabka haddii ay ku jiraan safxado cadcad iyo oo aan e, dabcadu ayna qabanin iyo warqado jeexjeexan iyo uu ka ogyahay dadka isugu laabo oo aan ku baraarujinin kuwa caanaha biyaha ku dara ama magaadka ku dara kuwa e, muxuu ahaa saliid caddayda intay caleen shiidaan oo muxuu ahay mankaal iyo wax sidaas iyo ku qataan markaas kolkay cagaar noqoto oo ay jabahdo midabka macsarada oo kale yeelato macsar ahaan u iibiya waxaas oo dhan kuwa subaga ku dara xunkada iyo muxuu ahaaye xaydha bahashi maxaa jaarta iyo waxyaala waxa noocaas oo dhan aada iyo aada u fara badan kuwa kulligood waxay wada noqonayaan kuwa maarkada badeecadda bedele ee maarkadeeda maarka aan ahayn ku dejiya ee yidhaaha asal weeyaan iyo waxaas oo dhan kulligood qishigaasay soo wada gelayaan oo kulligood waa wada dembiilayaal وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل sلم qال laa تناajashuu haisfalisina falisaada beenbeenta ah ayaa haydo waa kii soo maaneeyey xadis oo mutafaq caleyhi weeyaan wuxuuna kusoo hormaray raqم miatain wa hamsa وaلaaثiin buu kusoo hormaray waa kii kusoo fasiray inuu mxuaha laba qofoo wax kala iibsanaysa qof wax baayacaya inuu intii soo kala taago uu markuu iib sheego u yidha ana intaa ku daraya isagoo ayna ka ahayn inuu badeecadan rabe qofka inuu ku qaaliyeeyo un raba bes reer baraawaha iyo waxaasaana aad waxyaalahaas iyoogu isticmaala bay yidhaahaano dad marka noocaas kale abaa jiro oo dad intay la heshiiyeen inaan kuwa reer baadiyaha markay yimaadaan waxay iga iibsanayaan iyo mxuahaas imow oo dhaho wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal ly slam nahaa can اnajshi najsiga ayuu reebay nebigu sal la alay slam waa taraajahudakaan hadda kusoo sheegayna weeyaan waa fadhisaada beenbeenta ah muttafaqun calayhi wa canhu radi allahu canhu qaal dukira rajulu dakara rajulu lirasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam anahu yukhdacu fi lbayc nin baa wuxuu u sheegay nebiga sala allahu alayh waali wasalam in iibka lagu dago ninkaasu wuxuu ahaa nin saxaabiyaho ridwaan ullahi calayh uu madaxa nabar ka gaadhay oo caqligiisii iyo nudqigiisiiba wuxu dhinmay oo marka aan si fiican waxu fakeri karaynin xataa qumaati aanu hadalka u cadayn karaynin buu ahaa marka inay dadku markaas inay dagaan oo ciidka lagu dhaco ayuu soo sheegay faqaala rasul la sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi man baayacta faqul laa khilaaba muttafaqun caleyh qofkii aad mxua wax ka iibsataba waxaad ku dhahdaa khiyaana ma jirto hay khiyaamin weliba muxuu ahaayey saddex beri baana aad leedahay aad leedahay muxuu ahaa aad khiyaar leedahay buu ku dhehi jiray markaas khiyaar buu siiyey ninkaas saddex beri alaabtii markuu qaato hadduu su garan waayo saddex beri gudahood inu iskaga soo celiyo muttafaqun caleyh wاlkhilaabatu bkhaءin mucjamaةi mafsuraةi waba'in muwaxadaةi wahiy اlkhadiica khiyaana ma jirto ogo ku dheh وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فlaysa mina rwاه mxu ahayy rawaahu abu daud waana xadيث صحيح صxhu في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الحadيث الصحيحة وغayrihima qofka ka fasaadiya nin haweenaydiis ka fasaadiya oo ku dira ku diro oo yidhahaa naga kalu kula qabaa yidhahaa iyo wuxuu yidhaahaba ninkanu kuma jeclo oo kida kuma dhaqaalisto oo naagaha ayniga ah waxay dharkay qabaan iyo wax daab iyo wuxuun intuu ku gura haweenaydii marka ninkii ku dhira oo iyadoo maalintii dambe iyadoo gambada gilgilaysa u soo galo aw mamluukahu ama khaadimkiisa ku dhira falaysa mina naga mid ma aha rawaahu abu daud bisnaadin saxiixan hababa waxaa way bikhaa'in mucjamatin uma baain muxadatin mastuura ay afsadahu wakadacahu baabu taxriimi اlkadri qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkan deexeedka yaa waxay aada ugu badan oo ay sheeganayeen xamar agaheeda iyo banaadir meelaha isku wadega wacdaankii iyo dadadka waxaa aada ugu badan oo iyaguba ay qiranayeen nin naag uu furay ninkii kale ee guursada ilaa ilaa waa gelaya ninkii naagta u furay nin kale kolkuu guursado khalaas waa ka daba qaadanaya waa ku dira inuu ka furo ayuu aad iyo aad ugu dadaalaya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud jabkiina mu'miniinta ahow oo fii taxriim alqadri weyaan marka qadriguna waxaa weeye waa ballanjebinta marka wuxuu leeyahay alla subxaana watacaala heshiisyada hagaag oofiya waxaad dadka kula heshiiseen ee cahdi haayad kala dhigateen hagaajiya oo oofiya wa qaala tacaala waawfuu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula cahdiga ilaaliya oo oofiya alla waa idin su-aali doonaaye وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma أن رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal أربع man kuna فيhi kana مناaفقا خاaلصا وmaن kanت فيhi khصلة minhuna kanت فيhi khصلة min النفاq حتى yadعha إذا تmina خاn وإذا xadث kdب وإذا cاahda غdر وإذا khاasma فjر xadiidkaasu laba gooro horoo soo hormaray kun iyo شhan boqol afartan iyo saddex iyo lix boqol iyo sagaashanna oo kusoo hormaray xadiid abu hurayra oo ku dhadhow oo saddex isagu ka dhigay calaamaadka munaafiqnimadana isagana waa soo maray baab nahyi وعn بن مسعوud وبن cمر وأنس رضي الله عنهم qالوا qاla رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم لكuli غاadr لواء يوم القيامة qof ballan furow ahoo dhanbaba bandiirad buu leeyahay maalinta qiyaama bandiirad baa loo taagaya oo lagu garanayo oo lagu fadeexadaynayo yuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi kadratu fulan kanu waa mxaa ballan furidii hebel weeyaan yaa la dhahayaa calaamay unoqonaysaa oo lagu fadeexadaynayo khalqiga dhexdiisa ayaa saa loogu dhawaaqaya lagu nidaynayaa calaamadaasna loo taagaya war maxay tahay bandiiradda halkaa ka taaga waa ninkii hebel heba khaain ahaayo beriguu sidaasu heshiis u jabiyey o متفق عaليه وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال لكuلi غاadr لواء عinda sth iskeeda waxaa weeye waa dabada dabada isti la yidhaaha hamsadiisuna waa hamsatu qaci cindastihi baa marka loo aqriyaya qof kasta oo eebalafuro aba dandiirad buu leeyahay dabada loo surayo dabaysa agteeda looga taagayo yowma alqiyaama yurfacu lahu eh, muxuu ahaaye liwahaas isaga ah waa loo taagayaa loo dheeraynayaa biqadri qadrihi balanfurkiisa agta u la ekaa waxay kala dheer yihiin marka bandeeradahaas oo sida qofkaasu ballanfurkuu galay jalinjabintu galay inta la ekayd yay eh, mxuu ahaayey la ekayd bay marka munaasabad u tahay ah. Ah. Ah. alaa walaa adra acdamu min min adri amiirin alaa walaa aadira acdamu adra min amiiri caama rawa muslim war hooyaay ma jiro muxuaha qof ballanfurow ahoo ka ballanfur weyn nin amiiraho dad badan xukuma qof muxuaha naftiisa uun ballantaa u galay oo isaga iyo qof kale uun ay ka dhaxayso iyo dad dhan magacood nin ku qaaday oo dawle ahaan u galay oo dawlo kale la galay isku ma aha qadrigooda isku mid ma aha